alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin addaliil raabic qaala almusanifu raximah llah qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam iyaakum walguluwa waxaan u kala digayaa idinka iyo guluwiga fainamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana qablakum kuwii idinka horeeyey alguluwu talax tagga ay ku talax tageen arrimaha oo xadkii ay dhaafiyeen sharci ahaan loo ogolaa xadiidkan musanifku raximah llahu tacaala bayada liraawihi can الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam wakadalika lam yadkur man akhrajahu saxaabigii nebiga calayh الsalatu salaam ka warinayay muu sheegin cidda xadiidka soo saartayna muu sheegin waxaa dhici karta tabyiidka culimadu ay sameeyaan inay meesha u banneeyaan si ay hadhow ugu soo noqdaan ee ugu qoraan waxaa kaloo dhici karta nusaakhda kitaabka naskhisay ee koobiyeysay inay arrintan sameeyeen marka xadiidka waxa wariyay alimaamu axmed fii musnadihi والنسائي وبن mاجة عن بن عabاس waana xadيiث صحيixa بشhawaahidihi qad صaxaxha الشheikh الألbaniي رaحimه الlah في صaحيixa xadiidka kun laba boqol iyo saddex iyo sideetan waxaanu xadiidku lahaa qiso qisadaasi waa ma rawaahu أبوالعاaliية عن بن cabاس qala qala rasuul الlah غadاة الcaqبة وهو عalى naaqatihi ilqطلية xasn rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam cabdulahi bn cabaas wuxuu ku yidhi iisoo ururi qurux yanaa quruxu jamaraadka ku tuuro ayuu nebigu doonayay waa fi lxaj falaqadtu lahu sabca xasayaat huna xasa lkhadf waxaan rasuulka usoo ururiyey toddoba qururux oo qururuxa finiinka loo isticmaalo oo kale ah labada farood marka lagu qabto ay tuuri karaan jacala yanfudhuna fi kafi wayaquul amhaala haulaai farmu wuxuu bilaabay rasuulku calayh isalatu salaam inuu sidaa ugu horgufo kafkiisa sidaas siay dadku arkaan u haahdo kaasoo kale ku tuura jamaraadka uma qaala ya ayuha الnaas iyaakum alguluwa fi اddiin fainama halaka man kana qablakum alguluw fi اddiin dadow iska ilaaliya huluwi diinta dhexeeda aad samaysaan caqiida ama qowl ama camal kuwii idinka idinka horreeya waxaa halaagay uun huluwi ay diintooda ku sameeyeen marka xadiidkani marka qisada la eego wuxuu daliilu yahay ana alghuluwa yakunu fi lafcaal oo dhagaxu waaweyn jamaraadka lagu tuuraa waa huluwun fi ddiin wakadalika fi lictiqaadna waa loo daliishan karaa hadduu qofku ictiqaado in dhagaxa waaweyne jamaraadka lagu tuuraa uu ka fadli badan yahay oo uu ka sheegan yahay dhagaxa yaryar isna guluwun fi lictiqaad buu noqonaya nahyiga rasuulku uu nahiyey can اlguluwi fi xasl jimaar fiiha acdamu daliili wa ablaguhu calى khaطr اlguluw fi اddiin wax kale iska daayay rasuulku alayh الsalatu salaam inuu diiday in uluya dhaafin lagu sameeyo dhagaxanta jamaraadka lagu tuurayo xajka dhexdiisa waxaa ku sugan daliilka u weyne u dheer ee tusinaya halista uu leeyahay uluwgu kayfa ida dakala اlguluw fi lictiqaad haddii dhagaxii kii la sharciyey mid ka weyn qofku haddii uu doorto ay uluwi noqonayso uluwiga caqiidada gala maxaad malaynaysa yakum alguluwa fi اddiin ay atashaduda fiihi mujaawazaة اlxaddi fiihi waxaan idin diidayaa aan idinka digayaa inaad diinta dhexdeeda wax adkaysaan oo xadkii laydin ogolaa aada dhaafisaan marka xadiidkani saynu horeba u sheegnay waa caamun fi jamiici anwaaci اlguluw so wuruudk wuruudkiisu ha noqdo alguluw fi xasl jimaar dhagaxa jamradaha lagu tuurayo in guluwi lagu sameeyo sababta uu ku yimi ha noqoto lakin waa caam lihada sheikh اiسlاm iبnu taymiya wuxuu yihi fi اqtidاء الصراط المستaqيم wqowluhu إyakum اlغuluw fi الdiin caam fi jamiiع anwaع الغuluw fi الاctiqاadi واlأcmaal marka cumuumka xadiidka waxyaabaa soo hosgelaya waxaa kamida alguluw fi الصاalixiin oo baabku uu ka hadlayey dadka saalixiintaa in lagu talax tago xadkooda la dhaafiyo iyaakum alguluwa macnaheedu waa baaciduu anfusakum can اlguluw waa naftiina ka fogeeya guluwiga wamujaawazaة اlxad الsharci fi umuuri الdiin iyo arrimaha diinta xadkii shareecadu u dejisay inaad dhaafisaan marka alguluwa binas marka la akhriyo waa macuuf calى iyaakum iyaakum oo mansuub ayaa alguluwina lagu cadfay icraabteedana waa la isku khilaafay <clears throat> markaa inuu in la ihaahdo iya waa mansuuba bificli amri muqadar taqdiiruhu iyaaka uxadir manaa adiga ayaan kuu digaya ixdar nafsaka an taguraka naftaadu inay ku dagto iska ilaali alguluwana waa macطuuf calى iyaaka ay waxdar اlguluwa naftaada ka digtoonow oo iska ilaali inay ku dagto guluwigana isagana iska ilaali fainama halaka man kana qablakum alguluwu kuwa idinka horeeyey waxaa halaagay un guluwiga daahirka jumladani waa xasru asbaab اlhalaag fi اlguluw asbaabta ummadii hore ay u halaagsameen in lagu koobayo guluwiga ayay u muuqataa hada laysa muraada laysa muraadu bihi alxasr اxaqiiqi xasrigu labuu qeybsamaa xasri xaqiiqiya macnaheedu kaa mooyaane mid kaleba ma jiro sababta m sabab kaleba ma jirto iyo xasri idaafiya ah ama ictibaari ah marka halka waxaa loo jeedaa <clears throat> maaha waxa halaagay wuxuu ahaa un guluw wax kaloo lagu halaagsamo may samayn muraadku waxa wey bayaan ana haaliba halaakin kana sababuhu lguluw halaagooda sababtii u badnayd ee keentay in guluwiga waxaana taa tusinaysa nebiga alayh الsalatu salam ay ka soo arortay axaadiid kale wa fiiha idaafatu halaaki اlumam ilى acmaali gayr اlguluw nebigu alayh الsalaatu wasalaam halaagii ummadii hore uu tiiriyey acmaalo kaloo guluwiga aan ahayn dalika mil qowlihi slى الlaه عalيه waslm inama ahlaka اladina qablakum anahum kanuu ida sarqa fiihim الshariif tarakuuhu ida sarqa fiihim الضaciif aqaamuu calayhi اlxad rawah الbukhaari wmuslim can caaisha marka qofka magaca le inaana xadka kuogi kar ku oogi jirin ka kalena ay ku oogi jireen ayaa sababta halaagooda laga dhigay minha qowluhu salى الlahu عalيه waslm fima rawahu الbukhaari wamuslim fawallahi lalfqr akhsha calaykum ilahay baan ku dhaartay faqri idinka baqi maayo walakin akhsha calaykum an tubsطa calaykum اdunya kama busiطat calى man kana qablakum watanaafasuuha kama tanaafasuuha watuhlikakum kama ahlakathm xadiidkana sababa halaakin wuxuu ka dhigay atanaafus fi اdunya marka adi la xasrigu waa xaqiiqi ayuun bay ishkaal yeelanaysaa lakin <clears throat> waxaan odhanayna alxasru waa idaafiyu cala bictibaari camali mucayan ahlaka halaagu halka yaxtamilu macnayeyn sida sheekh bin cuthaymiin uu sheegay in la idhaahdo almuraad waa halaaku diin diintoodii buu ayuu quluwigu kharibay diintii baa ka baabaaday iyo in la idhaahdo waa halaaku lajsaam oo quluwigoodu wuxuu sabab u noqday in ajsaamtoodii iyo jidhkoodii halaagu ku dhaco oo ilaahay uu halaago ida galw kharajuu an can طaacati اllah fahlakhm اllah wجه dilaalة الxadيiث calى maqsud اlbaab wa ma fihi min ikhbaari الnabiyi salى الlaه alيه waslm بأna halaaka man kana qablana sababh اlguluw oo xadiida ku jiro waranka rasuulku uu ku waramay inuu madi inaga horeeyey sababtay u halaagsameen ay guluwiga ahayd umada inaga horeeyen alyahuud والنasara baa looga jeedaa guluwigoodu muxuu alyahuud والنasara kana guluw fi اlanbiya والصاalixiin inu xadiid kale kusoo aragnay guluwigaa halaagay wuxuu u badnaa guluwi ay ku sameeyeen nebiyada iyo saalixiinta wa kaana halaakuhum bilkufri wa tarki diin اlxaq halaagooda noociisuna wuxuu ahaa inay kufriyeen oo diintii xaq ahayd ay ka tegeen fahada yubayin ana alguluwa fi الصaalixiin huwa الsababu fi tarki الdiin wاlwuquucu huwa الsababu fi tarki الdiini wاlwuquuci fi اlkufri wالshirk in guluwiga saalixiinta lagu sameeyaa uu yahay sababta u weyne keenta dadku inay diintooda ka tagaan ay gaaloobaan shirki iyo gaalnimona ay ku dhacaan qaala sheikhu اlfawsan xafidah اllahu taعaalى fi اlmulakhas munaasabaة اlxadiiث lilbaab ana fiihi annahyi can اlguluwi muطlaqا xadiidka guluwiga waa ka digay wa bayaana anahu sababu lilhalaaki fi اdunya wاlآkhira fayadkulu fiihi annahyu can اlguluwi fi الصaalixin min baabi أwlى lأnnahu sababu lishirk adaliil الkhaamis walimuslimi muslim waxaa u sugnaaday oo wariyey can ibni mascuudi ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waslama qaala inuu yihi halaka waa halaagsameen almutanaicuun kuwii quluwiga sameeyey qaalaha jumladda waa yihi nebigu halaaa halaaa maraatin saddex jeer buu nebigu alayh الsalatu wasalaam yihi halaka alhalaak alfasaadu walfanaa shaygii inuu kharibmo oo uu dhammaado xadiidkuna u ixtimaalaa an yakuuna khabaran oo nebigu inuu ku waramayo loo waxyooday kuwa mutanaiciinta almuqaaluuna fi lumuur inay halaagsameen wayaxtamilu an yakuuna ducaaa min الnabiyi cala lmutanaiciin waxaa kaluu noqon kara nebigu inuu habaarayo kuwa tanaطuca sameeya oo hadalka macnihiisu marka uu yahay allahuma ahlik اlmutanaiiciin ilaahu kuwa tanauca sameeye halaag wa calى اlاxtimaaleyni fi اlxadiiثu daalu calى taxriimi الtanauc tii la yidhaahdaba hadii la ha nebigu wuu ku waramaya hadii la ha wuu ku habaarayaaba inuu tanauc xaaraam yahay ayuu xadiidku tilmaamaya almutanaicuun atanauc fi اlasl waa atacamuq waa shayga in lagu xeel dheeraado watashaduqu fi lkalaam iyo hadalka in afka laga buuxiyo uma اstucmila fi kuli mutacamaqin fiihi qowla aw ficla asal ahaan tanaطucu waa tashaduqu fi lkalaam hadalka in afka laga buuxiyo qofku fasaaxo iyo aftahanimo aanu ilaahay u dhalin uu iska keenkeeno lakiin markii dambe waxaa lagu isticmaalay atacamuq fi shay qowla kana aw ficla shayga in lagu xeel dheeraado qowl iyo ficilka uu yahayba marka almutanaicuun hum almutacamiquuna fi اlaqwaali aw اlafcaal wاlgaaluuna fi cibaadaatihim waa kuwa tacamuqa iyo talaxtaga ku sameeya hadalada iyo ficilada iyo cibaadaadkaba lihada wuxu yihi alkhaaabi fi macaalim الsunan almutanaicu almutacamiqu fi الshay almutakalifu albaxثa canhu calى madaahibi ahli اlkalaam addakhiliina fima laa yacnihim khaa'idiina fima laa tablughu cuquluh masaaisha intay diintu sheegtay in loo dhaafo oo intaa wax ka badan laga raadiyo sida ahlulkalaamku ay sameeyaan ayuu ku fasiray tanauca alkhaaabiyu raximah llah qaala الnawowi raximah اllah sharxi muslim almutacamiquuna waa alghaaluun kuwa ghuluwiga sameeya almujaawizuuna اlxuduuda fii aqwaalihim wa afcaalihim xuduuddii shareecadu u dejisay dhaafa ee qowl ku dhaafa ama ficil ku dhaafa qaalaha halaaa qaala hadihi اlkelima halaaa maraat kelmadda halaka almutanaicuun buu nebigu saddex jeer ku celiyey waxaan ugu celiyey mubaalaغata fi اliblaaqi w oo rasuulku calayh isalaatu wasalaam si saxa ah ugu xeel dheeraanayey gaadhsiinta uu dadka gaadhsiinayey fariimaha xaqa ah iyo barista uu cilmiga barayey rasuulkuna calayh isalaatu wasalaam kaana idaa takalama takalama halaaan oo haddee xaaje keento sida bukhaari saxiixa ku wariyey hadalka saddex jeer waa ku celin jiray haddii xaaje keento wajhu dilaalati alxadiid calaa maqsuudi ilbaab waxa weeye ma fiihi min tasriixi الnabiyi biana tanauca sababu lilhalaak wuxuu nebigu si cad xadiidkan ugu sheegay tanaucu inuu sabab u yahay halaaga halaka almutanaicuun wa min atanauci ila tanaucu waa ghuluwigii soo ma wa min atanauci alguluw fi saalixiin tanaucana waxaa kamida oo noocyadiisa kamida ghuluwiga lagu sameeyo saalixiinta walhalaaku bihi alkufr walkhuruuj min addiin halaagsanka tanaطuca lagu halaagsamayaana waa qofka inuu la gaadho gaalnimo iyo diinka bax marka alguluw fi الsaalixiin oo nooc min anwaaci tanaطuca inuu gaalnimo dadka sabab ugu noqdo ayuu xadiidku tusinaya maqsuudka baabkuna sidaasi ayuu aha qala sheekh fawzan fi اlmulakhas munaasabaة اlxadiiث lilbaab ana الtanaطuca min alguluwi اlmanhiyi canh wuxuu xadiidku tilmaamaya tanaطucu guluwiga laysu diiday inuu kamid wayadkulu fi dalika الtanaطucu fi tacdiim الصaalixiin ilى اlxad اladi yufdi ilى الshirk tanaطucana waxaa kamida in tanaطuc iyo guluwi lagu sameeyo weyneynta saalixiinta ilaa la gaadhsiiye xad qofku uu shirki ku dhacaba qaala fiihi masaa'il alأulى masalada koobaad ana man fahima qofka fahma hada lbaaba baabkan baabkee yaa sheegaya tarjamadii baabku muxuu ahaa aye a tafadal baabu eش kayf baabu ma jaء ana sababa kufri bani aadama tarkihim diinahum huwa اlguluw fi الصاalixiin iyo wa baabeyni laba baab oo bacdahu baabkan ka dambeeya oo mid uu yahay baabka ku xiga oo ka hadlaya ma jaءa min التaqlid calى man cabad allaha cinda qabri rajuli صaalix siday shareecadu u adkeysay in cibaadada lala doonto qof wanaagsan qabrigii in lala doonto iyo baabka saddexeeya baabkan oo isna ka hadlaaya alguluw fi qubuuri الصaalixiin baabkani saalixiinta laftooda iyagoo noolba iyo iyagoo dhintayba kaasina wuxuu si gaara uga hadlayaa in xabaalahooda huluwi lagu sameeyo soo dee in la dhiso kale xabaalihii la iftiin loo shido la nuuradeeyo iyo wixii lamida marka qofka fahma baabkan iyo labada baaba kada bacdahu ka dambeeya tabayana la waxa u caddaanaysa gurbat lislaam qariibnimada uu islaamku galay wara waraa waxaanu arkayaa min qudrat illaah ilaahay qudradiisa xaggeed wuxuu ka arkayay wataqliibihi ay y wataqliibihi iyo rogrogista ilaahay u rogrogo lilquluubi quluubad quluubta dadka alcajaba la yaab buu arkaya manaa mar haddaad fahamto bani aadamku waxay u kufriyeen inuu yahay alghuluw fi saalixiin oo aad fahamto sida loo adkeeyo in cibaadada xabaalaha lala doonto adfaanta ana alguluwa fi qubuuri saalixiin yajcalahu awhaana tucbad min duuni illah guluwiga lagu sameeyo qubuurta saalixiintu inay ka dhigayso sanamo la caabudo ilaahay sokadii waxaa ku cadaanaysa gurbat lislaam siday kugu cadaanaysaa waxay kugu cadaanaysaa alaysa akharu nnaas calaa hada arrintaasoo diintii iyo towxiidkii khilaafsan dadka badankoodu maanta mayaanay ku dul sugnayn miyaanay qubuuriyadu intishaarin fi lcaalam maa min beled ma jiro beled min bilaad اlislaam yana waa qaliil haalibu bilaad اlislaam magaalooyinka ku yaal iyo qubuuraha ku yaalla qubuurta ayaa badan qubuurta la dhisay la weyneeyo la siyaarto lagu dawaafo nafciyo dur iyaga laga tuugay la weydiisto marka siduu islaamkii hariib u noqday bay taasi muujinaysa diintii xaqa ahayd markaasaa weliba waxa lala yaabaya cidda aan sidaa samayn waxaan kutubta qaarkood ku arkay marka masar laga sheekeynayo qubuuraha ku yaal ayaa waxay sheegeen saddex tuulo oo weliba haddaba wakti hore iyaga allahu aclam xaalkoodu maanta siduyi oo aanay wakhtigaa xabaalo ku oolin la dhisay oo la booqdo oo lagu dawaafo oo la isku masaxo markaasa saddexdaa tuulo dadka dega waxaa la odhan jiray waa bukhalaa waa dad bakhayla ah xabaalihii awliyaday kaga bakayleen xabado jaajuura iyo sibidoo ay ku dhisaan iyo siyaaro yaroo ay u dhigaan kuwii iska daayay waxaa shareecada khilaafsan baa markaa iyagii la caayaya oo la aflagaadeynaya waxaana wax islaamka ku cusub weeye qadiyadda insha allah duruusa soo socotaan baraarujin doonaa alquburiya waa maxay wamataa badaأat اlquburiyatu fi اlislaam quburiya waa maxay goormayse quburiye islaamka dhexdiisa bilaabanta yaa u horreeye bilaabay khuda alrawaafid cid ugu horreysay ma jirto rawaafida shiicada rawaafida baa bilaabay qolooyinkan suufiyadoo dhamina iyaga ayay ka dabagaleen sida caalamka markaa ugu intishaartayna waa ka annaari fi lhashiib oo dadkiiba waxaa diin looga dhigay oo loogu sawiray inay tahay min baabi maxabat saalixiin oo tacdiimi min baabi ixyaa اdiin marka waa wax cusub waxaa noo soo dariyey mar ilaahay baa dadka quluubtoodii xagga u rogay waxaa jeclaysiiye asbaabna way leedahay markaa qofka muslimka taas waxay ku dhalanaysaa inuu tawxiidkiisa adkaysto hadday noqoto barasho iyo hadday noqoto ku camalfal in badanna ilaahay uu baryo habaat weydiisto iyo xusna alkhaatima qaar badan oo tawxiidka ku barbaaray baa waxaa dib ugu noqday soo غariib maaha taas shay cajiiba wey isaga qofka lagu barbaariyo inuu qalbigiisu ilaahay ku xidhmo ilaahay waxido uu dib ugu noqonayo in uu dad dhintay aamino idinkii maqlayay qoladii markaa lahaa siyaaradii cabdiqaadir jaylaani baan dhigayna yaa u dirsay siyaarada cabdiqaadir jaylaani halkay diinta kaga taalla in cabdiqaadir jaylaani sanadkii oo mar la xuso ayna hada fi اdiin qur-aanka lagu sheegay xadiidka lagu sheegay wax saddexdii qarni ee ummaddan u khayrka badnaa ay samayn jireenba cabdiqaadir laftiisu ma samayn jira arrintaas ile dad saalixiina isagaba ka horreeyey yaa iyaga ku yihi cabdilqaadir aljaylaani sulطaan اlawliyaa buu ahaa taasay ciwaan uga dhigaan man akhbarahum bi hada inuu sulطaan اlawliyaa ah ninka awliyada madaxda u ahaa maa dhici kara inay jiraan dad isaga ka awliyeysan oo xataa aan magacooda la aqoon ruba ashcafa akbara madfuucu biاlabwaab low aqsama calى اllahi la abarahu imisa awliye ilaahay cidina aanay garanayn markaasaa waxay samaynayaan waad arkaysa ay leyihin cabdiqaadir baanu ku xusanay aanu ku weyneyna shirki sariixa qofkaa dhinta bay baryayaan oo weliba baryada ay ka dhex muuqata anahum yactaqiduuna anahu yatasarafu fi quluubi اljini waاlins inuu quluubta jinka iyo insiga labadaba ku tasarufo inay aaminsan yihiin oo ka qasidada tiriyey iyo ka akhriyayaaba hadduu fahmayo dee waxaa ku jirta isakir quluubta jinka iyo insiga marka quluub اljini walinsi buu cabdiqaadir isagoo dhintay weliba ma noole inuu nool yahay bal hadduu nool yahay bal daayo isagoo dhintay buu quluub naas ku tasarufaya kuu doono ku jeclaysiinaya kuu doono ku necbaysiinaya kuu doono kuu soo jeedinaya kuu doono sii jeedinaya kuu doono isku diraya kuu doono quluubtooda heshiisiinaya iyo waxa waxaa la midkaa dee ee baryada sariixa ah quluubta dadka ilaahay baa maamula qof noole xataa dadka quluubtooda ma maamulo nebi maxamed dadka quluubtooda maamuli jira man yaأti bidaliil calى dalik daliil min اlqur'aan oo tilmaamaya quluubta dadka inuu ilaahay maamulo xataa nebi maxamed aanu maamuli jirin haye waalafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiica ma alafta bayna quluubihim bal ka war dadkii col daahi go-ay ahaa ilaahay baa quluubtooda isu soo jiiday oo is ogoleysiiyey adigu nebi maxamedow haddaad bixin lahayd waxaa dhulka dushiisa adduunye yaaloo dhan alaxmar walasfar mid cas iyo mid hurdiya dahab iyo fido iyo xoolo kastoo qaali ah quluubtooda ismaad ogolaysiiseen iyaguna waxay ku leeyiin baa dadka quluubtooda maamula oo ciddu doona ku ogolaysiinaya ciddu shirkigaasaa markaa halkan laga akriyaya weliba dadka diin looga dhigaya markaasaa qofka diidana lala yaabaya oo la odhanayaa lama odhanayo wuxuu diiday in ilaahay cid aan ahayn la baryo oo wax ilaahay mayo cid kale aanay awoodin la weydiisto dadka dhintay in la baryu diiday lama odhanay haddii saa la odhan lahaa dad badan bay baraarujin lahay lakin maxaa la odhanaya dicaaya shayطaani baa la isticmala ohanaya awliyadu necabi baa la odhanaya awliyada weynayntoodu diidan yihi jacaylka awliyadu diidanya baa la odhanaya waayo ilaahay mar kale wuxuu hi wanuqalib afidathm waabsaarahum kamaa lam yuminuu bihi awala mara wanadarum fii طuyaanihim yacmahuun dadka quluubtooda ilaahay inuu xaqa ka jeediyo baailka u jeediyo asbaab bay leedahay asbaabta aljahlu biddiin in barashadii diinta waajibkeed laga gaabiyaa ka mida ah. waxaa ka mida ah diinta in lagu camalfali waayo macaasidaa ka mid a ah. athaaniyatu macrifatu awali macrifatu awali shirki shirkigii u horreeyey garashadiisa shirkigaasoo xadatha soo dariyay fi lardi dhulka dhexdiisa annahu isagu ay xadatha inuu kusoo dariyey bishubhati saalixiin e bisababi shubhati tacdiimi saalixiin sababta usoo dariyey in ahayd iyadoo la shubhaysanayo macnaa wax daliilu eg laga dhiganayo dadka saalixiinta jacaylkooda iyo weynayntoda halkaasuu shaydaanku dadka usoo maray shirkigii markaa qoladii qowmu nuux ka mid ahayd dhexdooda ka dhacay buu ahaa markii horeyse shaydaanku wuxuu ku yidhi oo u waswasooday inay taallooyin iyo sawiro u sameeyaan markii dambena wuxuu ku dambeysiyey inuu yidhi caabuda athaalidatu awalu shayin shaygii u horreeyey khuyira bihi lagu bedelay diinu lambiyaa ambiyada diintii ilaahay usoo dhiibay wixii u horreeyey lagu bedelay wma sababu dalika bed bedelistaas sababteedu waxay ahayd maca macrifati ana allaha arsalahum iyadoo la garanayey in rususha ilaahay uu soo diray waxaa diin اlambiya lagu bedelay wuxuu ahaa cibaadaة الصaalixiin dad saalixiina in la caabuday diin اlambiyaa'ina cibaadaة اllahi waxdahu ba ahayd sababta keentayna alguluw fi الصaalixiin ba ahayd guluwiga lagu sameeyey dadka saalixiinta ah araabicatu qabuul اlbidac nafuus siday u aqbalaan bidcooyinka maca kowni sharaa'ici iyadaynu ognahay in shareecooyinka ilaahay uu soo dejiyey walfitr iyo fitrada wanaagsan ilaahay dadka uu ku beeray tarudaha inay radiyeyso oo arrintani bidcay ku bilaabanta walbidca tabda sagiira xataa takbur bidcadu iyadoo yar bay bilaabantaa oo tushbihu aq xaqa shabahda kadibna way weynaataa oo dadka quluubtay u fadhiisataa siday qalbigooda ku gashay si ka weyn bay qalbiga dhexdiisa ku noqota markaa qofki waxaa ku adkaanaysa inuu iska saaraba waa kii lahaa mujaahid markuu ka hadlayay shiicada arrinkooda wuxuu ka bilaabmaa tafdiil tafdiila caliyin calى gayri min الصaxaaba sida abubakr iyo cumar iyo cuثmaan inay ka fadilaan uma yasiruuna raafida waxay ku leeyiin raafida noqdaan abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo nacdalaya ama gaalaysinaya uma yasiruuna majuusan tana waxay ku dambeeyaan inay noqdaan majuus mar kastoo qalbigaaga zeyq uu galo intuu yar yahay haddaanad soo noqon wuu sii weynaanaya mid kalu kuusii jiidaya wa hada muujibu qowli اllahi tacaalى falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum marka ixdar izeyq leexashada haba yaraatee iska ilaali xataa macaasida iska ilaali waxay sabab u noqonaysaa inuu ilaahay kugu ciqaabo mid ka weyn inaad ku dhacdo macsiyadii mid ka weyn mid ka weyn kadibna aada bidco ku dhacdo kadibna gaalnimo iyo shirka aad ku dhacdo marka shareecadu bidcada way diiday firaduna way diideysaa firada loo jeeda waa alfira asaliima almuwaafiqa lishariica ee aan kharibmin oo muairaat khaarijiya aanay baabin haddana nafti way aqbalaysaa bal u fiirso oo bisababi taxsiin shayطaan shaydaankaa markaa qurxin dusha ka saaraya bidcada dadka u qurxinaya magacyo kale ugu bixinaya alkhaamisatu ana sababa dalika in dalika oo ah in bidcadii la aqbalo iyadoo shareecada iyo fidraduba diidayso sababtiisu yanaa <clears throat> kullihi dhammaantii sababtiisu waa masju lxaqi bilbaطil waa in xaq iyo baatilkii la ysku khaldo falawalu ka hore waa maxabat الصaalixiin waa saalixiinta jacaylkooda oo xaq waa kaas athani ka labaadna waa ficlu unaasin waa dad ficilkood min ahli cilmi ka mida shay-an ay sameeyeen araaduu bihi ay ula jeedeen khayra fadana ay u maleeyeen man bacdahum ciddii ka dambeysay anahum iyagoo araaduu bihi inay ula jeedeen hayrahu khayrkaayo cibaado xusuusad iyo waxaasa waxaana inay ula jeedeen marka in la aqbalo bidaca iyo dalaalaadka waxaa sabab u ah khalطu اlxaqi biاlbaطil waa masaladaynu hore uga hadalnay bidca maxda ama kufr iyo shirki maxdi oo barax tiran sida haalibkaa nufuustu ma aqbasho marka maxabat saalixiin waa xaq saalixiinta in la jeclaado in la sameeyo iyadoo eh, jacaylka saalixiinta lagu sababeynayo waxyaaba bidcaana waa baatil marka halkan maxabatu saalixiin iyo bidco ah in qubuurtoodii la dul fadhiisto taalooyin loo sameeyo iyo sawiro siyaarooyin loo dhigo si cibaadadoodii loogu xusuusto labadaasoo laysku daray ayaa kufrigan iyo shirkigan uu ka dhashay aad arkaysa haddii qodobka maxabatu saalixiin uu ka maqnaan lahaa inta kale oo qura lama nufuustu may aqbasheen sida haalibka oo camalka murakabka min xaqin waa maxabatu saalixiin wa baailin waa bidacan lagu saleeyey ayaa sabab u noqday cibaadatu gayr illah iyo shirkiga asaadisatu tafsiir laaya alatii taasoo fii suurati nuux ku jirta tafsiirkeedana waynu soo aragnay iyo waxaa laga yihi asaabicatu jibilat اlaadamiy bani aadamka abuurista lagu abuuray fii kowni اlxaq xaqu inuu yahay yanqusu mid sii nuqsaamo fii qalbi wاlbail wa kowni lbaili iyo ahaanshaha bailku yahay yaziidu mid ziyaada yaعni waa suna fi اlaadamiyiin in xaqu quluubtooda uu ka sii yaraado baailkuna uu kusii bato kuwan baleeg awalan waxaas oo bidcaahi may jirin raggaa saalixiinta waktigoodii ma jirin waxaas xaqii baa quluubtii kusii yaraaday deetana bidca bilaabantay oo nimankaa in la xuso iyadoo lagu sababaynayo jacaylkoodii iyo aliqtidaa bihim si loo si loogu daydo markaa baadilkina uu ziyaaday xaqina uu sii yaraaday kadib waxa weeyaan xaqi wuu sii yaraaday waxay dee arrintu gaadhay in la caabudo iyaga marka tan nusuus macnaha tilmaameysaana waa jirta nabigu wuxu uhi likulli camalin shira walikulli shiratin fatra camal kasta wuxuu ku bilaabmaa dardar iyo firfircooni ayuu ku bilaabmaa daytee alabu kale lcilm maalinta dowlada bilowdiya maanta inaan isku mid ahayn baa laga yaaba iyo hadday tahay cibaadadaada shiradaasina waxay ku dambeysaa fatra yacni caajis iyo dacfi bay ku dambeysaa laakiin dadka caajisee daciifay baa laba noqda mid ay yaftur fi الsuna mid nashaadkiisi yaraanayo lakiin sunada dhexdeeda fii xuduud الsuna oo bidco u bixi maayo shirki iyo mid ilaa gayri dalika fatradiisu ay noqonayso oo caajiska iyo futuurkaa ku dhacay ee naftu ay xaqii ka caajistay uu sabab ugu noqonayo inuu bidco iyo shirkiya uu galo ka hore salaamaa loo rajaynaya sida xadiida ku xusan ka labaadna waa ka halaagsamay suu sheegay nebigu alayh isalaatu wasalaam markaa kolley futuuruu ku soo maraya lakin ixris calى an yakuuna futuuruka fi الsuna ku dadaal xataa hadduu futuur kugu dhaco iyo dacfi iyo cajsi iyo wahsi inaad xuduud sunna ku jirto oo aanad meel kale aanad uga bixin markaa salaamaa lagu rajeynaya futuurkuna asbaab buu leeyahy asbaabta iska digtoonow waxyaabaha dawada ka aana aada ugu dadaal athaaminatu fiihi shaahidun baa ku sugan markhaati baa ugu sugan lima nuqila waxaa laga soo reer can waa ana albidaca bidacooyinku sababul kufri bidcadu waxa weya waa beriid lkufr oo dhambaalka kufrigu uu iska soo horeysiiyo oo cid kastoo kufri iyo gaalnimo ku dhacday marka hore arrinkoodu oo dee muslimiin ahaa bidca ayuu ku bilaabmay deetana bidcadii baa gaalnimo kula dambeysay iminka qoladan bal u fiirso arrinkoodu bidcuu ka bilaabmay oo qoomkaa saalixiinta dhintay aynu weyneyno aynu taallooyin u dhisno sawirooda aynu ka taagno si jacaylkoodii aynu u muujinno waa tabtay ku socoto ilaa imika si aynu ugu dayano kufriyo gaalnimay kula dambeysa waayo qofku markuu bidco ku dhaco ilaahay buu caasiyey haddaanu ilahay u toobad toobadkeni ilah wuxuu ku ciqaabayaa dembigaa mid ka weyn oo macaasidu sida ibnulqayim uu ku sheegay fi ljawaabi alkaafi way isu yeedhataa oo ina min jazaaءi sayiئa asayiئata bacdaha xumaanta qofku uu sameeyo ciqaabkeeda waxaa ka mida inuu xumaan kale uu sameeyo ta hore isagaa ikhtiyaaray ta dambana ilaahay baa qalbigiisa u furay si ay ciqaab uga ugu noqoto tii hore falkii ka horreeyey markaa dembigu intuu dhowya noocu doonayba ha noqdee ilaahay uga toobad keena si aanad mid kaloo isaga ka sii weyn aanad ugu dhicin laa tukhaalifuu sunata nabiyikum fatakfuruu buu yihi cabdillahi bn mascuud sunaha nebigiina ha khilaafina oo arrintaasi a idiin sababto inaad kufridaan marka dambe manaa sidaad maalinba sunno uga tegaysa marka dambe kufri baad ku dambaynaysaa ataasicatu macrifatu shayaan garashada u shaydaanku garanayo bimaa ta-uulu waxay ku dambeynaysaa albidcatu bidcadu walow xasuna haba wanaagsanaado qasdulfaacili qofkan bidcada sameynaya faaci qasdigiisa iyo ujeedadiisu shaydaanku bidcadiiba ku bilaabay taalooyin u sameeya sawiro saaad cibaadadoodii oo kale u samaysaan wuxuu garanayaa u yaqaanaa yacnaa bitajriba ile bani aadamka in badan buu la mucaamaloonaya lumintooda uu ka shaqeynayay inay ku dambeyn doonto marka dambe in la caabudo waana sidaas qabri kasta oo qasdiga weyneyntiisa iyo dhisidiisa iyo siyaarashadiisa laga ahayd idhaaru maxabat saalixiin waliqtidaa bihim in la muujiyo jacaylka saalixiinta ee kudeeshadooda wuxuu ku dambeeyey in la caabudo saaad arkayso wax ilaahay mooyaane cid kale aanay bixin karin in la weydiisto qof kastaoo bidca sameeyey qasdigiisu uu xun yahy ma odhan karno dad badan oo bidcada sameynay qasdigoodu wanaagsan yahy laakiin qofka inuu qasdigiisu wanaagsanaado qura shareecadu ma farin inuu qasdigiisu wanaagsanaado iyo in dariiqiisu wanaagsanaado labada waa la faray oo qasdigaagu inuu wanaagsanaado qori kuguma fila qasdigaagu inuu wanaagsanaado khayr doon aad tahay iyo inaad ilaahay u dhowaato kuguma fila waddada khayrka aad u mareysaana waa inay tahay waddo sax waaya waxaa loo yaqaano marka bidcaduna shaydaanku waa ka jecelyihin macaasida suu yihi imaamu sufyaan albidcatu axabu ilaa ibliis min almacsiya waayo almacsiya yutaabu minha waa qofkan macsida samaynaya waa isogaya inuu khaldanyi sida haalibka waa laga toobad keenaa albidcatu laa yutaabu minha lagama toobad keeno bal nebigaa yihi in allaha xajaba tawbata can kuli saaxibi bidca ilaahay towbada waa ka xijaabay mid kasta oo saaxibu bidca ah macanaa ilaahay wuxuu ku ciqaabaya inay bidcadu sii weynaato un dee wixiina muxuu ka toobad toobadkeeniba diin baabuu haystaabe iyo wuxuu ilaahay ugu dhawaanaya waaba u dagaalamaya nafya maalba waa uhuraya alcaashiratu macrifatu lqaacida qaacidadii garashadeeda alkuliya ahayd qaacido guud oo hiya qaacidadaasi waa annahyu can lguluw oo guluwiga in la nahiyey noocyadiisa oo dhan macrifatu maa ya-uulu ilayhi iyo in la garto wuxuu guluwigu ku dambeynayo wa iyaakum walguluw waa qaacido guud saynu sheegnay noocyada guluwiga oo dhan lagu diiday waayo meel xun buu qofka kula dambeynayo halaag wainama halaka man kana qablakum alguluw fi اddiin alxaadiyata cashara madaraة اlcukuuf dulyuurarku dhibka uu leeyahy cala qabri qabri la dul yuururo liajli camali saalixin camal saalixa halkaa in lagu sameeyo awgeed in loo dul fadhiyo oo cukuufku waa waa luzum mulaazamada in la laazimo qabri oo la dul joogo oo sidaa hadalka ibnuqayim ku xusan awala ictakafuu calaa qubuurihim qubuurtoodii bay dul fadhiisteen kadibna sawiradoodii bay sameeyeen kadibna sawiradoodii baa asnaam la caabudo noqotay marka masaajidada la ictikaafo in qubuurta la ictikaafo wax shareecada kusoo aroortay ma waxaasaana alictikaaf fi lqubuur uu ku dambaynaya acmaasha saalixaana xabaalaha lalama doonto saynu baabka dambe ku arki doono cibaadada iyo qubuuraha shareecadu way kala fogeysa sadan lidaraa'ic shirk thaaniyata cashra macrifatu nahyi garashada la garto nahyigii can itamaahiil sawirada laysu diiday iyo walxikmatu fi isaalata iyo xikmada ku jirta suulinta sawirada dee sawiro in la sameeyo waa la nahiyey xikmad baan in la suuliyo wixii hore loo sameeyena waa layna amray alaa abcaثuka calى ma bacahanii calayhi rasuul الlah an laa tadaca qabra mushrifa ila sawayta walaa suurata ilaa damasta xikmada suulinta sawirada ku jirtaana waa maxay marka hore maxaa loo diiday haddii la sameeyena maxaa loo yihi suuliya lanna taswiirtu waxay ka mid tahay min daraaci shirki bay ka mid tahay cidan la sawiree sawirkiisa meel la dhigtay ee la dhaqday inuu ku dambeyn karo in la caabudo sida qoladaaba ku dhacday oo xikamka loo diiday sawirka ayay kamid tahay mudaahaat ullah iyo inuu yahay min daraa'ic shirk athaalidata cashara macrifatu shani hadi lqisa qisadan arrinkeeda in la garto wa shidat اlxaajati ilayha wa macrifatu shidat alxaajati ilayha iyo baahida loo qaba say u darantah in la garto maca algaflati canha iyadoo dad fara badani ay moogan yihiin waa qisada qowmkaa saalixiinta ahaa ee qowmu nuux ka mid ah arrinka qisadani aada buu uga yihi waxay muujinaysaa waxaa shirkiga keenay ee u darani inuu ahaa alguluw fi saalixiin baahi daranna waa loo qabaa in la garto haddana dad badani maba ogaba qisadana maqal baa laga yaaba qaar badanoo tafsiirka akriyo ku arkaana waxaa laga yaabaa inay sameeyeen waxa ay sameynayeen ay sameeyeen qoladaa shirka uu ka bilaabo الرaaبicaةa caشhرة maslada afariyo tobnaad wahiya أعjabu wa أعjab waana ta u layaabka badan ee ula yaabka badan waa qirاءatum iyaha tii iminka aan tilmaamayay waa inay qisadan akriyayaan fi kutubi tafsir bay ka akriyayaan xaq qbuuri aad arkeysa kutuba tafsiirkay akriyayaan qisadan bay ku taalla wاlxadiid fi kutub اlxadiid bay ka akhriyeen dee bukhaari baaba saxiixiisa ku qoray wa macrifatu waa garashada ay garaan bimacna alkalaam qiso markay akrinayaan hadalkani waa hadal ay macnihiisana yaqaanaan iyo wa kown llaahi ay maca kown ilah iyadoo lala qabo allah inuu yahay xaala mid kala teede beynah beynahum iyaga iyo wa quluubihim hadduu ilaahay fahamka kaa qaado iyo tawfiiqda wixii adoo akrinaya oo macnihiisina garanaya ayaa lagu baal marinaya xataa اctaqaduu ilaa ictiqaadeen ana ficla qowmi nuux qowmi nuux kuwaa kamid ahaa ficilkoodu afdal cibaadaat inuu yihi qisadan ay akrinayaan inuu shirkigu ka bilaabmay tacdiimu الصaalixiin oo mashruuc aan ahayn iyo alguluw fi الصaalixiin suuradiisuna ay ahayd xabaaloodii la dul fadhiisto taalooyin loo dhiso taasay akrinayaan macnaheeduna waa fahamsanyi inay taasi sababu shirki ahaydna waa akrinayaan macaanihii hadalkaana waa fahamsanyi wixii ay iyagu akrinayeen inuu yahay sababu shirki ayay haddana ictiqaadsan yihin inuu yahay afdal اcibaadaat in xabaalo saalixiinta la dhiso la dul fadhiisto lagu dawaafo la dhunkado la ysku masaxo faاctaqaduu waxay ictiqaadeen ana maa naha allahu warasuulu canh waxa ilahay rasuulkiisuu nahiyey fahuwa isagoo alkufru inuu yahay kufriga almubuuxu lidam yanaa xalaaleynayey dhiigga iyo walmaal xoolaha xalaaleynayey marka maadani waa hadalku si uu macnihiisu sax u noqdo waa in la yhah waa masdariya ay ana nahya allahi wa rasuulihi canhu reebista ilaahay uu reebay arrinkaa rasuulkiisuna uu reebay inay tahay alkufru mubiix lidam walmaal oo cakasu lqadiya waxaana ilaahay rasuulkiisu ay diideen oo ah alguluw fi الصaalixiin ayaa sabab اkufri a soo ma almubiix lidam walmaal iyo waxaa kale u rogeen in arrintaa la nahyiyo oo dadka laga reebo laga waaniyo ayay ka dhigeen inay tahay kufri mubiix lidam walmaal waa kuwa ku gaalaysinaya de kule wahaabiyadu waa gaalo tacdiimu nebiyi ma ogola tacdiim lawliyaa ma ogola awliyada ma jecla ilahay baa xadiid اlqudsi ku yihi man caada lii waliya faqad aadantuhu biاlxarb marka ilaahay baa la dagaalansan inaguna la dagaalanno ninka dila waxa weeyaan wahaabi qura wuxuu la mid yahay nin toddobaatan yahuudi dila xagga ajirka yacni towxiidkii aada ugu baaqaysay bay ka dhigayaan kufri dhiiggaaga iyo maalkaagu xalaal ku noqonaya waa quluubtoodiiba markaa quluub foorarta ah marka faاctaqadu waxay ictiqaadeen ana ma naha allahu canhu ay ana nahya allahi wa rasuulihi canhu reebista ilaah iyo rasuulkiisu arrinkaa ay reebeen fahuwa alkufru mubiixu lidam walma marka gaalnimadiina islaamnimo ay ka dhigayaan islaamnimadiina gaalnimo ay ka dhigayaan alkhamisata cashara tasriixu caddaynta la caddeeyey biannahum iyagu lam yuriiduu inaanay doonayn ila shafaaca yacnaa kuwaa caabuday saalixiinta qowm nuux ka mid ahaa waxay u caabudayeen maaha inay ictiqaadseen iyagoo abuureen iyagoo leeyihin iyagoo arsaaqaan waxay u caabudayeen dee shafaacay doonayeen say mushrik ilcarab ba ahaayeen ila shirkigii qowmu nuuxunbaa iyagana usoo tallaabeen haulaai shufacaauna cinda allahi bay lahaayeen kuwa maanta awliyada baryaana intaasun bay leeyihin saadisata cashara danuu malaynta ay maleeyeen ana alculamaa culamada aladiina kuwaasoo sawaruu sawiray asuwar araaduu dalika in iyaguna intaa ujeedeen inay baryaan dadkan dhintay si ay ugu shafeeco qaadaan oo waasita ay ugu noqdaan intaana iyagu umay jeedine ujeedadoodu maxay ahayd liyatadakaruu cibaadaatihim si ay cibaadaadkoodii uxusuustaan asaabicata cashara albayaan alcadiim waa caddaynta weyne fii qowlihi ku sugan qowlka yihi nebigu laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam salawaatu llahi wasalaamuhu ilaahay salligiisa iyo salaamtiisuba calaa man mid dushii ahaato ballaqa dadka gaadhsiiye albalaaq almubiin yanaa gaadhsiintii caddayd nebigu wuxuu leeyahy ammaantayda ku talax tegina xadka dhaafinina sifaadkii ilaahay ha igu sifaynina ilaa marka dambe daad ku dambaysaan inad caabudaan say nasaara ciise u caabudeen nusxi bayaanka nebiga alayh isalatu salaam inuu isaga in lagu talax tago oo huluwiga isaga lagu sameynaya uu sabab kufri iyo shirki u noqdo ayuu ka digay rasuulku alayh isalatu slam nusxigiisana waa tusinaysa athaminata cashar nasiixatu iyaana nasteexaynta u inoo nasteexeeyey inaga uu inoogu nasteexiyey bihalaaki lmutanaiiin inuu inoo sheegay mutanaiiintu inay halaagsameen halaka lmutanaicuun mujarad ikhbaar maaha taxdiir baa la socda oo kuwii hortiin tanauca iyo uluwiga samey waa halaagsameen iska ilaaliya idinkuna iyadaan ku halaagsanayna macna waa saas ataasicata cashara atasriixu caddaynta la caddeeyey biannahaa tamaathiisha lam tucbad inaan la caabudin xataa nusiya alcilm ilaa cilmigii jaahil laga noqday fa waxaa ku sugan arinta bayaanu macrifati qadri wujuudihi cilmigu inuu dadka dhex joogo qadarka ay leedahay in la garto dadka inuu dhexdooda cilmi ka jiraa qadar weyn bay leedahay oo cilmiga yacsim allahu bihi annaasa can ishar cilmigu ilahay dadka sharka kaga ilaalinayo kufriga iyo shirkigu ugu weyn wamadarati faqdihi ay wamacrifatu madarati faqdihi iyo cilmiga in la waaya yacnaa dhibka ay leedahay iyadana in la garto oo intii cilmigu uu jiray ee la garanaya ujeeddada tamaatiishan loo sameeyey ama cilmigii shirkiga diidaya nahiye la garanayay lama caabudin goormaa la caabuday markuu cilmigii meesha ka baxay taas waxay tilmaamaysaa inuu cilmi dadka dhexooda joogaa qiimo ay leedahay waa baraka in cilmiga dadka laga dhex waayaan waa halaag in allaha laa yaqbid اlcilma intizaaca yantazichu min suduuri الnaas walakin yaqbid اlcilm biqabd اlculamaa culimadu baa dhimanaysa cidina cilmigii kamay reebin dabeetana dadku waxay samaysanayaan ru'uusa juhaala fadaluu waadaluu alcishruun ana sababa faqd اlcilmi cilmiga in la waayo waxaa sabab u ah waa mowt اlculamaa oo culimadii noolo jooga un cilmigii laabtooda laga siibi maayo sida xadiidka cabdillahi bn camr bn caas bukhaariyo muslim wariyeen ku cad e macnu waxa weeye sida dardana uu sheegay yana yamuutu awalukum walaa yatacalamu aakhirukum culimadii horee joogtay baa dhimanaysa cidina cilmigii ka reebi mayso cilmigoodii bay la dhimanaya marka dee cilmigii lagama dhaxlin dadkii iyaga ka dambeeyey jahli bay isugu baxayaan markay jahli isugu baxaanna dadku kama maarmayaan inay yeeshaan waxa weeyaan hogaamiyeel diineed ciday diinta weydiiyaan ay ula noqdaan xata ida lam yubqi caalima itakada الnaasu ru'uusa juhaala ri'aasadana waxaa looga jeedaa fi hada اxadiid ri'aasaة اlcilmi sida ibnu xajar uu fatxulbaariga ku sheegay markuu xadiidkan sharaxay oo ri'aasaةu siyaasa oo xukaamta madaxtinimadooda looma jeedo ri'aasaة اlcilmi baa loo jeeda oo qofku waxa weeyaan waa ra-iis bicilmihi bal waa ulu lamri culamadu ilaa ka yihi ya ayuha aladiina aamanu aiicu اllah aiicu rasuula uli lamri minkum oo lagu macneeyey inay alculamaa yihiin ama alculamaa wاlumaraa sida saxiixiina ay tahay sida ibnu kaiir tafsiirkiisa ku sheegay alculamaa wاlumaraa oo culimadu amarkii diinigaha bay hayaan iyo cilmigii sharciga aha umaraduna tanfiidkii bay hayaan laba kala maarmi kara markaa maha marka dadku kama maarmayaan man yaxmilu lahum alri'aasa alcilmiya xataa hadday dhammaantooda juhaal yihiin midun bay tuhmayaan marka waa iyagiyo nasiibkooda hadday caalim helaan yahdiihim waddadii xaqu u tusaya hadday jaahil tuhmaan oo is ihahdaan waxbuu garanaya wuu idin dhaamaana yudilu uu luminaya waana sida markaa xadiidka ku cad ilaahay subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa an yuhabitana calى اlxaq xata almamaat allahuma ya muqalib اlqulub habit qulubana calى diinik allahuma ina nasaluka cilma naafica wcamala صaalixا mutaqabala allahuma ina nasaluka cilma naafica wanacuudu bika min cilmi laa yanfac allahuma صli wslm calى cabdika wrasulika mxamed